sal allah wslm wbaarak wancam cla nabiyina wkhaliilina muxamed bni cabdillaah wcla aalihi wصaxbihi wman walaah ama bacd yaquulu limaam abu cabdillaah muxamed bni ismaaciil albukhari raximah llahu tacaala baabun alstijmaaru witra wuxuu baabu yahay baabu listijmaari dhagax in lagu istinjooday oo wixii la mida ah baabkiisii witran haldheerina waxa weeye loogu istinjoodo qaala waxa uhi xadaana cabdullahi bnu yuusuf wa atinisi qaala ahbarana mali alimaam malik bni anas imaamu daar alhijra can abi zinaad oo aynu ku soo tilmaannay abizinaad inay tahay abizinaad laqab inay tahay laakiin kunyadiisu ay tahay abi cabdiraxmaan cabdulahi bni dakwaan almadani can ilacraj cabdiraxmaan bni hormuz can abi hurayra radia allahu tacaala can waana sanadka lagu tilmaamay min asaxi اlasaniid abuzinaad can ilacraj can abi hurayra ana rasuul اlahi sal اllahu alayh waslm qaala waxa uhi ida tawada hadduu weysaysta axadukum midkiin falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maaan biyo oo biyo ha ku qaado uma liyanur kadibna ha soo daadiyo labada marka laysu geeyana waa sandaarsiga wey sanka in biyo lagu qaado kadibna la soo ka dhagax istinjooda falyuutir tirada haldheeri ha dhigo waida stayqada hadduu tooso axadukum midkiin min nawmihi hurdadiisa hadduu ka tooso noocay doontaba ha noqoto waa caam wa nakiratun mudaafatun ila macrifa marka caam bay noqonaysa falyaqsil ha maydho yadahu qacantiisa qabla an yudkhilaha inta aanu gelin fii waduu'ihi biyaha uu ku weysaysanay faina axadakum maxaa yeelay midkiin laa yadri ma oga ayna baatat yaduhu qacantiisu xagga ay u hooyatay ma oga eh, imaam bukhaari baabkan wuxuu u baabaysanaya haddii dhagax iyo wixii lamida la isticmaalayo oo lagu istinjoonayo oo istijmaar la samaynayo in witri laga dhigo taasina waa sunna wey eh, saddex in la gaadhsiiye ka soo hadal inay shaaficiyada iyo xanaabiladu ay waajibinayaan maalikiyada iyo xanafiyaduna ay leeyihiin muhimadu waa wixii ku nadiifinaya taa waa ka soo hadalnay laakiin intay doontaba ha noqoto ama saddex la yidhahdo ama laga badiyo in witri laga dhigo ayuu xadiiku inoo tilmaamaya wuxuu kaloo xadiiku inoo tilmaamayaa haddii la weysaysanayo sandaarsi la sameeyo masaladana shalay baynu ka soo hadalnay baabkii ka horeeyey alistintaaru fi lwuduu iyada iyo luqluqashada xukumkeeda labadaba waa israacin wuxuu kaloo xadiiku tilmaamay qofku hadduu hurdo ka soo tooso in loo jideeyey oo la amray gacmaha inuu maydho inta aanu biyaha gacanta gelin ama weelka biyuhu ugu jiraan intaanu gacanta gelin hurdada noocaasi mati habeenkiiba mise waa maalintii gacmaha in la sii maydho intaanan weelka la gelin ma sunna mise waa waajib waa masale culimmadu ay isku hayaan ma macquul baa mise waa tacabudi sababta ma la fahmaya mise fahmi maaya waa lagu cibaadaysanaya saddexdaa masalaba khilaaf baa ku jira jumhuurtu waxay leeyihin min nawmihi hurdada habeenkii iyo maalinkii waa isku mid wey labada kala qaadi maayo waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay min nawmihi hurdaa la tilmaama waxaana lagu cileeyey fainahu laa yadri inaanu ogayn idan maalintii hadduu si fiican u seexdo waxay noqonaysaa habeenkii oo kale noqonayso waan iyadana qacantii la maydha waa say jumhuurtu ay waana sida ay u dhowdahay xanaabilada riwaayo imaam axmed laga soo naqliyey xanaabiladuna ay qaateen ayaa waxay iyagu ka dhigayaan hurdada habeenkii oo keliya iyagoo daliishanaya lafdiga albaytuuta ayna baatat yadu xagga ay bariday ay u hoyatay halkaana waxaa laga fahmayaa waxa wey hurdadii habeenkii inay tahay waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha lakinaha la tahrimu ciladu waxaa laga yaabaa wixii la sheegay inay khasisto ama inay camimto oo ay caamu badasho marka baatat lafdigaasoo cilada lagu sheegay ayaa waxay ka qaateen inay khasisayso hurdooyinkii lasoo sheegay inay khasisayso masalada noocaasa raajix waxa wey sida jumhuurtu ay qabaan maadaama ciladu ay tahay inaan la kala ogayn qacantu halka ay taallay eh, inaan la kala qaadayn maalin iyo habeen inaan la kala qaadayn waxaa habeenkii loo sheegay haddii lagaba soo qaado baytuuta habeen looga jeedo sida badan habeenkiibaa la seexdaa habeenkiibaa dadku seexdaa oo la nastaa maalinka waxa laga yaaba dadka qaar hurdaba inaanay aqoon waa sida aalibkaa wey laakiin habeenkii waa la wada seexdaa laakiin ciladu waa hurdowri iyo inaan la ogayn acantu halka ay bariday masalada labaad ma waajibba mise waa sunne jumhuurtu waxay leeyihiin waa sunn wey jumhuurtu waxay leeyihiin waa sunne waxayna taa ku qaadeen oo amarka sunnanimo ugu qaadeen cilada lagu cileeyebaa cilo shakiya ah wax laga shakisan yahayna waajib ma keeno acmaha maydha baa layidhi aad soo toostaan waayo acmaha war uma haysaan war inaan loo hayn waa shaki wey marka ciladaas waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen eh, inaanay waajib ahayn ay tahay sunno inay tahay ma macquulba mise waa tacabudi iyaduna waa masale khilaafiya wey xadiiku wuxuu inoo tilmaamay inuu yahay macluul inuu yahay oo la cileeyey oo ay ku cilaysan tahay gacantaasi meeshay u hoyatay inaan loo ogeyn eh, laakiin haddii la ogaado oo qofku maalan gacantii uu meel ku xidho ama baca uu ku duuduubo ama meel uu waxa weeye eh, sanduuq ama shandad ama meel uu gacanta geliyo uu hubo oo nadiifa uu halkaa ku xidho ma laga doonayaa ma loo jidaya mise looma jiday haddii la yidhaahdo waa macquul oo sababta waa la fahmaya oo ciladu waxay tahay inaan la ogayn halkay u hoyatay oo qacanta intaadan seexan aad meel ku hubsato oo aad og meeshay u hoyatay ta noocaasa lagu jidayn maayo xukunkan yani xukunkani kuma yeelo waa qolada odhanaya waa macquul waa wax la fahmayo waa cilaysan yahay qaacidaduna waxay tahay alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadama xukunka sababtii keenaysa haddii la helana xukumkii waa la helaya hadii la waayona waa la waayaya marka garasho la'aan baa loo jidaya xukumka haddii la helo oo la ogaado xukumkii meesha waa ka baxaya qolana waxay yidhahdeen waa tacabudi waa tacabudi yani waa inaga doonay ogow ama ha ogoon ha ogaan mar walba waa in la maydho wey sidaasaana dhici karta xukumku dhinacna inuu ka noqdo mucallal dhinacna inuu ka noqdo tacabudi tusaalayaal badan baa loo helaya gabadha marka ciddada laga dhigayo ciddada loo samaynaya ciddo ay yeelanayso dhinacna waxaa lagu baadhaya baraa'at raxim inaanay gabadhaasi uur lahayn baa lagu ogaanaya dhinac kalena waxaa lagu ogaanayaa yani si haddii iyadoo uur leh la furo ay u kala caddaato si waxaw iyadoo uurla nin kale aana u guursan waayo waa xaaraan weeye uur nin leeyaha nin kale inuu waraabiyo sida nabigu sheegay calayhi salaatu wa maca dalika wa tacabudi oo labadii qof haddii ay kala maqan yihiin oo la ogyahay labaatan sano inay isu mehersanaayeen oo kala maqnaayeen hindiya iyo soomaaliya ay kala joogeen la odhan maayo ciddo malaha waayo ilmogalankeeda waa ognahay cidi odhan mayso ciddadii waa tirsanaysa waana macluul waa mucallal sababteeda waa la waana tacabudi oo wax laynagu waajibiye wey tanina waa sidaasoo kale marka waxaan leenahay haddii xitaa aad ogaato gacantaadu halkay u hoyatay waa la maydhaya eh, jumhuurtu siday qabaan aynu sheegnayna waa sunna ee waajib ma ah baabu asli rijlayn wuxuu baabu yahay labada lugood in la maydho walaa yamsaxu masixi maaya cala naclayn labada kaboodna masixi maayo kii weysaysanay ama walaa ymsax yaanu masixin cala naclay qaala waxa uhi xadaana muusa bn ismaaciil atabudaki ah, al adamayn baabu asl rijlayn fi naclayn walaa ymsax cala naclayn baa soo socota kiibaa maskaxdayda weli ku harsan rijlayn wuxuu baabu yahay labada lugood in la maydho walaa yamsaxu cala alqadamayn labada gomadoodna ma sixi qala waxa uhi xadaana musa ibn ismaaciil atabudaki qala xadaana abu cawaana wa alwadax ibni cabdillaah alyashfuri can abi bishr oo ina soo badan waa jacfar ibn abi iyaas waxshiya loo yaqaano abi iyaas can yuusuf ibni mahak maahikna waa banaantahay laakiin maahak baa caana hada in la fatiyo can cabdilaahi bni camr wa ibn اlcaas radi allahu tacala canhuma qaala waxau uhi tahlafa اnabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa baaqda waa naga dibdhacay cana anaga xagga yaga fii safratin safar saafarnaaha aanu safarnay faadrakna waana soo haleelay wlxaal qad arhaqna aanu haleelnay alcasra salaadii casr yani wakhtigeedii ugu dambeeyey ayaanu haleelnay oo salaada waqtigeediiba baxay una soo mara xadiidkana in badan fajacalnaa waxaanu gudagalnay natawada'u inaanu weysaysanayno wanamsaxu aanu masaxayno calaa arjulina cagaha yaga aanu masaxayno oo aanaan maydhan fanaadaa nabigu waa ku dhawaaqay biaclaa sawtihi codkiisa ugu dheer waylun hoog lilacqaabi gomadaha ayuu u sugnaaday cidhbaha ayuu u sugnaaday min annaari naarta xaggeeda ayuu uga sugnaaday maratayni aw halka waxa lagu tilmaamaya agaha ama lugaha hadii ay faydan yihiin oo aanay khufayn xidhnayn waxa waajiba ah in la maydho maydhitaankana lagu caam yeelo cagta oo dhan cidhibta ilaa cagta xaggeeda hore faraha laga gaadhayo in la masaxaana ma bannaana sida ay shiicadu qabaan bacdu salafna waa laga soo naqliyey wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum ila lkacbayn iyadoo qiraa'ada la daliishanayo wamsaxuu masaxa biru'uusikum waxa weeye madaxyadiina masaxa waarjulikum qiraa'at ljar marka lagu socdo cagihiinana masaxa marka waa haddii daahirka lagu socdo ila lkacbayn ilaa gomadaha laga gaadhayo laakiin culimmadu waxay ku macneeyeen jarkan waarjulikum in lagu qaadayo oo ay ku cadfan tahay iqsiluu oo mansuub ay tahay xaqiiqatan mansuub ay tahay laakiin hadda cadf min baab aljiwaar arjulikum maadaama la sheegay wamsaxuu biru'uusikum haddii la yidhi wa arjulikum in loogu cadfay laakiin macnuhu uu yahay warjulakum ay waqsiluu arjulakum lugihiinna maydha sidaa waa lagu tawjiihiyey waxaa kaloo lagu tawjiihiyey waarjulikum yani wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa waarjulikum ay wamsaxuu biarjulikum cagihiinnana masaxa ida kaanat fi lkhufayn hadday khufayn xidhan tahay oo masaladaa lagu tilmaamayo macnahana waa lagu tawjiihiyey waxaa kaloo lagu tawjiihiyey wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum in looga jeedo cagaha marka la maydhayo biyaha yaan lagu badina hala khafiifiyo oo masixitaanka in loogu cadfay si aan israaf loo samayn tawjiihaad badan bay culimmadu sameeyeen laakiin khulaasat lqowl caguhu haddii ay faydan yihiin waajibkoodu waa in la maydho waajibkoodu waa in la maydho shiicada ayaa qaba in masaxayo cagihii oo kaliya oo ahlu sunnaha ku khilaafsan xadiikan aynu hayno imaam buhaari abwaab badan buu ku keenay waxaynu baabkan ka fahmaynaa waxaa nabigu diiday alayhi salaau wasalaam wanamsaxu calaa arjulina cagaha yaga inaanu masaxno saxaabadaasi macagaha miyay masaxayeen mise way oo cerbihii bay ka tageen lafdiga bukhaariyo muslim ee hadda aynu hayno wuxuu tilmaamaya wanamsaxu calaa arjulina cagaha iyaga ayaanu masaxayn yani maanaan maydhin waana ta imaam lbukhaari uu wato ee xadiika uu baabaysanaya uu leeyaha walaa yamsaxu cala alqadamayn gomadaha lama masaxayo ee waa la maydhaya lafdiga muslim aynu hore usoo tilmaanay wa acqaabuna biidun taluuxu lam yamasaha alma waxaa laga fahmayaa cagaha inay maydheen laakiin cirbihii ay ka degdegeen oo maydhadaa intay khafiifiyeen wax ka mida cagsi ay ka tageen waa caqaabun abiid taluuxu lam yamasaha almaa marka taana waxaa culimmada qaar ku tawjiihiya sida ibnu xajar uu marayo inay xoog badan tahay lafdigan bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen oo namsaxu looga jeeda inay maseexeen ee aanay maydhin yani intay maydheen cibihi ay ka tageen looga jeedin acaabuna biidun taluuxu yani biid iyo taluux way caddahay oo way ifaysaa haddii la masaxo haddii la masaxo aan la maydhin yani xukumkaasi meesha waa yaallaa oo de waxaa ka muuqanaya qalaylkiibaa ka muuqanaya biyihii ma yeelanayaan laakiin lafdiga yani xitaa inaan la masixin baa laga fahmaya waana sida culimmada qaar ku qaadayaan yani intii kale inay maydheen laakiin cirbihii biyo aanay taabsiin biyo masixitaan iyo biyo maydhitaan labadaba culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa lagu qaadaya lam yamasaha almaa ay maau lgusli cagtii way wada masexeen ilaa cirbihii laakiin ma yani waxaan gaadhin biyihii masaxaadu waa gaadheen laakin biyihii maydhidda ayaan gaadhin oo macnahaas wuxuu u dhacaya cagta waa la wada masaxaya waana sida ibnu xajar u saxaabadu inay sidaa sameeyeen labada kay noqotaba xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa cagta in la wada maydho cagta in wada maydho oo biyaha la wada gaadhsiiyo masixitaanna inaan la ogolayn cagtii wax ka mida in laga tagana wuxuu baab u yahay luqluqashada fi lwuduui waysada dhexdeeda la luqluqanayo qaalahu waxaa yidhi ibnu cabaas wa cabdulaahi bnu zayd ibni caasim radia allaahu canhum can nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga ka warinaya qaala waxa uhi xadaana abulyamaan alxakm bnu naafic alximsi qaala waxa uhi ahbaranaa shucayb ibna abi xamza can الzuhri muxamed ibni shihaab qaala waxa uhi ahbaranii caطaa ibnu yaziid allaythi can xumraan ibni aban mawla cuثmaan ibni cafaan anahu ra'aa cuثmaan wuxuu arkay cuثmaan bna cafaan dacaa u yeedhay biwaduu'in biyo lagu weysaysta u yeedhay faafraqa waa ku shubay cumaan calaa yadayhi labadiisa qacmood min inaa'ihi weelkiisa ayuu kaga shubtay faghasalahumaa waa maydhay labadii acmood aa maraat saddex goor buu maydhay waa kafaynka acantoo dhan maa uma adhala waa geliyey yamiinahu midigtiisa fi lwaduu'i biyihii weysada ayuu geliyey uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waxa weeye biyihii buu sankiisa ku qaatay wastanhara waa soo celiyey oo sandaarsi buu sameeyey uma hasala waa maydhay wajhahu wejigiisa alaaan saddex goor buu maydhay wa yadayhi ay waasala yadayhi labadiisa qacmood buu maydhay ila lmirfaqayni ilaa labada suxul laga gaadhayo alaaan saddex uma masaxa waa masaxay biraasihi madaxiisa ayuu masaxay uma asala waa maydhay kula rijlin lug kasta alaaan saddex buu maydhay uma qaala waxaa ui raaytu nabiya sal allahu alayh nabiga ayaan arkay yatawadau xaaluu yahay mid weysaysanaya naxwa wuduui weysadaydan oo kale haada tana wa qaala waxa uhi nabigu man axad tawadaa weysaysta naxwa wuduu'i haada weysadaydan oo kale uma sallaa rakcatayni laba ragcadood tukada laa yuxadiu fiihima isagoo labada dhexdooda aan ugu sheekaynayn nafsahu naftiis ufira lahu ama afara allaahu alla waa u dhaafaa lahu isaga maa taqadama wixii hormaray min halabaaban soo maray waxaa halkan loo keenay almadmadatu fi lwuduu hadii la weysaysanayo in la luqluqdo shalabaynu ka soo hadalnay luqluqashada iyo sandaarsigu ma waajibba mise waa sunne inay culimmadu isugu khilaafeen laakiin aynu ku soo koobnay nabiga calayhi salaatu wasalaam lagama hayo weyse uu weysaystay oo uu ka tegay luqluqashada iyo sandaarsiga axaadiista qaarna waxayba tilmaamayaan amar inay tahay shala baynu soo maranay yosaakaba ida tawaa axadukum falyajcal fii anfihi maaan uma liyanur iyo ida tawaa axadukum falyastanfir waxyaabahaasi waa amar weeye ee madmadadana xadiikii laqiid ibni sabira ee saxiixa ee sunanta ku yimi ida tawada'ta famadmid haddii aad weysaysanayso luqluqo amarka asal waxa u ah waajibnimo nabiguna alayhi salaau wasalaam waa laazimay inuu luqluqdo sandaar siduu sameeyo laakiin shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin waa sunne aayadda waajibinaysa waysada waxa weeye laguma sheegin baabu asli acqaab wuxuu baabu yahay cirbaha in la maydho wa kaana bnu siriin waa muxamed bnu siriin yaqsilu mid maydho ayuu ahaa mawdica alkhaatami waxa weeye kaatunka booskiisa ayuu maydhay inta uu dhaqdhaqaajiyo ama uu siibo ida tawadaa marka uu weysaysanayo yani isbaaqii baa laga hadlaya in waxa weeye haddaad waxidhan tahay waxa noocaasa la yska dhigo ee cagaha iyo cirbaha si fiican in biyaha loo gaadhsiiyo waa isbaaqii oo qaab kale loo dhigay yani xubin weysada ka inaan waxa weeye biyaha laga dayn oo biyaha la wada gaadhsiiyo qal wxa ui buhaari xadaana aadam bnu abi iyaas qala xadaana shucba qala xadaana muxamed bnu ziyaad alqurashi qurashi buu ahaa min bani jumax ayuu min ahli lmadiina qala waxa uhi samictu aba hurayra radia allahu tacaala canhu wa kaana waa aha yamuru mid soo mara bina anaga wlxaal annaasu dadkuna yatawada'uuna ay weysaysanayaan min almiharati weelkii biyaha lagu shubanayay ee laga weysaysanayay dadku ay ka weysaysanayaan waa weelasha isticmaalayeen ee biyaha ay ku shubanayeen ama weysooyinka ay ka weysaysanayaan qaala waxa uhi asbiquu taam yeela oo dhammaystira alwuduu'a qaala waxau hi waylun hoog waxa uu sugnaaday ama cadaab u sugnaaday lilacqaabi cirbaha min annaari naarta xaggeeda yani xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye lagu dadaalo xubnaha waysada marka la maydhayo in biyaha la wada gaadhsiiyo biyaha in la wada gaadhsiiyo oo aan meella laga tegin waxyaabaha xaailka ah ee kala teedaya xubintii iyo biyihii qofka inuu baaxidho kale ama waxa weeye wax jirmila la saaro xubnihii waysada oo keenaya biyuhu inaanay gaadhayn xubintii waysada waxyaabahaasoo dhan in laga fogaado layska ilaaliyo masaladaasuu inoo tilmaamaya asbiq alwuduu sida hadda xadiidkan ka muuqata waa hadalkii abi hurayra wey waxaana culimmadu u tusaaleeyaan mudrajka ama xadiika waxa la dhexgeliya aan ahayn ee xadiika bilowgiisa la geliyo riwaayaadka qaar ayaa waxa ku yimi nabigu calayhi salaau wasalaam waxa i asbiq lwuu waylu lilacqaabi min annaar oo aan la kala soocin asbiq lwuu oo saxaabigu ku hadlayo iyo waylu lilacqaabi min annaar oo nabigu calayhi salaau wasalaam ku hadlayo waa mudraj fi awali matn laakiin riwaayadan way kala soocan tahay asbiq lwuu waa hadalka abi hurayra nabiga hadalkiisuna waa weylu lilcaqaabi min annaar baabu asli rijlayni fi naclayn wuxuu baab u yahay labada cagood in la maydho fi naclayn waxa weeye kabaha dhexdoodana lagu maydho yacnii kabihii iyadoo la illan yahay in cagihii loo maydho oo biyihii lagu gaadhsiiyo walaa yamsaxu masixi maayo cala anaclayni labada kaboodna maayo qaal waxa ui xadaana cabdulahi bnu yusuf atiniisi qaal ahbarana malik can saciid almaqburi saciid bn abi saciid kaysaan almaqburi almadani can cubayd bni jurayj almadani ataymi mawlaahu anahu qaala licabdilaahi bni cumar waxa uu ku uhi yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadiis ra'aytuka waxaan arkay tasnacu adoo samaynaya arbacan afar lam ara axadan qof aanan arag oo min asxaabika asxaabtaada ka mida isagoo samaynaya cid asxaabtaada ka oo saxaabadii ka wax laga qaadanayay aanan arag iyagoo samaynaya qaala waxa uhi wamaa hiya yabna jurayj ibnu jurayjo maxay tahay afarta khasladood qaala waxa uhi ra'aytuka waxaan arkay laa tamasu adoo aan taabanayn min alarkaani arkaanta kacbadaee afarta ah ila alyamaaniyeyn labada yamaaniyeenka mooyaane waa ka xajarulaswadka uu ku sugan yahay iyo ka ka horeeya marka la awaafayo ee loo yaqaano aruknu lyamaaniga loo yaqaano wara'aytuka waxaan ku arkay talbasu adoo xidhanaya annicaala kabihi asibtiyati bilaa timaha ahaa ama la jilciyey annicaalu sibtiya waa kabihii xilligaa ugu qiimaha badnaa asibtiya waxaa lagu macneeyey allayina kuwii jilicsanaayee la jilciyey waxaa lagu macneeya almadbuuqa kuwii la magdiyey waxaa inoo soo socota xadiidka gudihiisa alatii laa shacra laha wax dhogor aan lahayn intuba waa isu tegaysa waa kaba si fiican loo magdiyey oo la jilciyey oo dhagortii laga dhameeyey waa kabaha noocaas waxaana xidhanayay dadka ladan baa xidhanayay marka inta badan xilligaa dadku dadka caadiga ahi may xidhanayn yani asxaabtaadu kaba caadiga iska xidhan yihiin kabaha dhagorta ayay xidhan laakiin adigu inta badan waxaad xidhataa kabahaas waxa weeye xulka ah wara'aytuka waxaan arkay talbasu adoo xidhanaya annicaala kabiya sibtiyati la mabdiyey ama la jilciya ama wara'aytuka waxaan arkay tasbuqu adoo marsanaya bisufrati huruudda xaggee marinay ma jidhka timaha iyo wixii la mise maryaha inta badan axaadiista waxaynu ku haynaa maryaha in la mariyo athiyaab almasbuuqa laakiin hadal baa ku sugan wuxuu inoogu iman doonaa insha allahu tacala baabkeeda xadiiskuna waa inoogu soo noqon doonaa waa soo socda eh, halkeedaynu kaga hadli doonaa marka laga hadlayo libaaska iyo aadaabta iyo baabkaas wara'aytuka waxaan arkay idaa kunta haddii aad tahay aad ku sugan tahay bimakata maka ahalla annaasu dadku waa xidhanayaan xajkii ida ra'w hilaal markay arkaan hilaalu diija bisha diija markay dhalato ee bisheeda ay arkaan walam tahila anta adiguna ma xidhatid xata kana ywm tarwiya ilaa laga helayo xata kana ay xata yuujada ilaa laga helayo kaanadu waa taama ywm tarwiya maalinta ywm tarwiya loo yaqaano waa maalinka sideedaad ee dilxija ee waxa weeye dadku maka ay ka xidhanayaan xajka ay ka mino xaggeedana loo dhaqaaqayo tarwiyana waxaa loogu bixiyey waa maalinta biyo dhaamiska safar baa la gelaya biyaa la dhaansanaya yatarawuuna min almaa qaala cabdulaahi waxa uu yidhi ama alarkaan waa cabdulaahi bni cumar afartii masalu ka jawaabaya ama alarkaan miyaa fa innii anugu lam ara rasuul allahi sal allahu alayh wasalam alla ma arag yamasu isagoo taabanaya ila alyamaaniyayn labada yamaaniyeynka ah ama yamaaniyey waana la khafiifiya labada waxaan ahayn isagoo taabanaya ma arag yani labada shaamiga ah nabigu ma taabanayn alayhi salaau wasalaam taana hore inuga soo tilmaanay xadiikii cabdilaahi bni mascuud waa tii soo maraynay isna macnahan tilmaamay kitaab lxashna waa ku faahfaahin doonaa bacdu saxaaba ayaa xilligii hore qabay afartaba sida mucaawiye laga sheegay intu waxa weeye afartaba taabtoo salaamay ayaa loo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu sidaas aanu samayn oo bimacnaa labada yamaaniyeenka inuu ku kaaftoomayay dabeedna waxau ihi laysa shayun min albeyti matruukan kacbada wax ka laga tegi maayo waa ijtihaadu ijtihaada bay ahayd laakiin markii dambe waa laysku waafaqay labada yamaaniyeenka in waxa weeye labadaasoo keliya lagu kaaftoomo sida cabdulaahi bnu mascuud uu leeyahay u malayn maayo nabigu inuu labadaa daneeyey ila linahuma ala qawaacidi ibrahim waxaa lagu dhisay qawaacidii nebi ibraahim laakiin labada shaamiga ah waa ti laga soo kacay markii qurayshi ay ku yaraatay kharashku kacbada ay dhisayeen idan cabdulahi bn mascuud waxa uu leeya waxaa ku kaaftoomay labadii nabigu ku kaaftoomay calayhi salaau wasalaam jawaabtaasuu ka bixiyey wa ama nicaalu sibtiya miya fainii ra'aytu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam waxaa ka rasuulkii alla yalbasu isagoo xidhanaya annaclaka bihi allatii taasoo laysa fiiha shacab aan dhogor lahayn wayatawada'u fiiha gudaheedana nabigu waa ku weysaysanay fa ana aniguna uxibu waxaan jeclaha maadaama nabigu uu xidhanayay wa ama sufratu miyaahu rowdi fa innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi rasuulkii alla baan arkay yasbuqu biha isagoo marsanaya fa ana anigu uxibu waxaan jeclaha an asbuqa biha inaan marsado ayaan jecelahay wa ama alihlaalu xidhashada miya fainii anigu lam ara rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam yuhilu isagoo xidhanaya ma arag xataa bihi ilaa ay la kacayso raaxilatuhu hashiisu ay la kacayso ama gaadiidkiisu la kacayo yani taana wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaau wasalaam waxaan ka hayaa inuu xidhanayay markuu xarmanayo markuu gaadiidkiisa fuulo xat ida stawat bihi cala lbayda ahalla btawxiid xadiiu jaabir markay waxa weye kula sinaatay meesha bayda la yidhaahdo nabigu wuxuu ku dhawaaqay waxa weye labayk allahuma labayk yani waa xidhay ahalla bitawxiid talbiyadii buu la yimi iyo xidhashadiiba masalada noocaasna waa masale culimmadu ay isku hayaan jumhuurtu waxay leeyihiin waxaa ugu munaasibsan qofku inuu xidho markuu gaadiidka fuulo sida awgeed marka miiqaadka la tago ee waxa weeye lagu maydho ee lagu weysaysto ee lagu tukado xidhashada waxaa lala sugayaa marka aad baska ama gaadhiga aad wadato aad fuusho sidaasaa ugu haboon culimmada qaarna waxay leeyihiin inta aanu fuulin ayuu waxa weeye la imanaya marka uu salaada tukado halkeeda inoogu iman doontaa ixraamku salaad ma leeyahi mise ma laha Eh, ama taxiyatmasjid ha noqoto ama salaadeeda ha noqoto marka uu tukado ayuu ihanaya male khilaafiya laakiin cabdulahi bni cumar waxa uu leeyahay eh, nabigu calayhi salaau wasalaam markuu gaadiidkiisa la kaco ayuu xidhanay oo maalinkii sideedaada ym tarwiya ah, ah. Eh, xadiika masalada loo baabaysanaya waxay tahay labada cagood in la maydho xataa kaba haddaad xidhan tahay in biyaha aad ku shubayso aad ku badinayso oo cagta hoosteeda wixii aad ka gaadho aad gaadhsiinayso laakiin la maydhayo kabtii eh, cagihii kabaha xidhnaa in loo laakiin aan la masaxay imaam albukhaari waa caddeeye ra'yigiisa wuxuu hi walaa yamsaxuu cala naclayn kabaha la xidhan yahay xataa hadday cagta wada dadayaan inaan la masaxay masalada noocaasina waa masale khilaafiya laakiin ma oo afarta madhabood bal bacd culamaa ijmac bay ku soo naqliyeen inaan cagihii aan la masaxayn ama kabihii inaan la masaxayn masxu naclaynku inaanu bannaanayn kaba haddii la xidhan yahay in la bixinayo loo maydhayo cagihii loo maydhayo ama haddii la helay iyadoo la xidhan yahay oo la awoodayo qacanta in la xuliyo kabta gudaheeda inay waajib tahay biyaha in lagu badiyo loo maydho iyadoo kabihii la xidhan yahay waayo kabaha qaar baa iska fudud sida dacaskoo kale iyadoo la xidhan yahay la maydi karo iyo kuwa la midka ah qaar baa iska balaasiiga oo fidaya oo inta biyaha lagu shubo waxa weeye qacantana waxa weeye loo raacin karo masaalada ku saabsan kabaha ma la masaxaya kabaha ma la masaxaya sida aynu tilmaannay afarta madhaboodba way diideen oo ma ogola axaadiista ku timina waa la oo uu yahay xadiiu lmuhiirati bni shucba walow culimmada qaar ay soo dhoweeyeen laakiin xadiidka asalkiisu wuxuu ku sugan yahay saxiixaynka ayuu ku sugan yahay ziyaadada tilmaamaysa naclaynka tilmaamaysa waxa weeye waa daciif bay yidhaahdeen imaamu axmed ayaa la weydiiyey ma masaxaynaa naclaynka ma masaxaynaa waxaana loo sheegay caliy bnu abi aalib inuu masaxayey waana ka suganta caliy bnu abi aalib iyo bacdu saxaaba way ka ansaxday inay masaxeen oo aanay maydhin waxaa loo sheegay ra'yigaasaa loo sheegay wuxuu uhi imaamu axmed laa yucjibunii ifarax gelin mayso yani ma jeclaysanayo ma jeclaysanayo dabeedna waxaa loo sheegay caliy bna abi aalib dabeedna wuxuu ku jawaabay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ah xadiidkii hadda aynu soo maraynay fajacalnaa namsaxu calaa arjulina xadiikaasu soo daliishaday waa imaamu axmed oo aimada afarta xadiika ugu yaqaanay ma aadan masxunna calayk imaam bukhaarina waa kan aimmadii kalena way isku waafaqeen culimmada qaar waxay yidhaahdeen axaadiista masxun naclaynk haddii lagaba soo qaado in laysku xoojiyo waxaa looga jeedaa rushayn baa looga jeeda ayaa looga jeedaa marka waxay leeyihiin cagtu hadii ay qaawan tahay waa loo maydhaya haddii waxa weeye ay khufayn xidhan tahayna waa la masaxaya hadday kaba xidhan tahay bilaa sharabaadana ama bilaa khuf ahna waa la rushaynaya rushay ku qaadan masxitaankaas oo xaalad dhexa ah culimmada qaar baa sidaa yidhi culimo kale waana riwaaye imaamu axmed laga soo naqliyey waxay leeyihiin hadii kaba aad xidhan tahay kabihiina ay kaaga hooseeyaan sharabaad uu kaaga hooseeyo ama khufayn uu kaaga hooseeyo la masaxo waa la masaxaya noocaas waa la laakiin xukumku wuxuu u dhacaya almasxu al alkhufayn ee masxu cala naclayn ma aha waayo meesha waxaa ka baxaysa haddii kaba keliya la xidhan yahay la maayo ayaa meesha imanaysa marka khulaasat lqowl sida xooga badani waxay tahay naclaynka inaan la masaxayn laakiin haddii sharabaada haddii la xidhan iyo khufayn iyo wixii la oo la masaxo kabuhuna ay wadadadayaanoo kugu giijisan yihiin xaalada noocaasa waa la masixi karaa sida bacdu ahlicilmi ay leeyihiin iyadoo ujeedadu ay tahay min baabi lmasxi cala lkhufayn ay tahay iyadoo sidaa loo wado baabun wuxuu baabu yahay atayamun midigaysi fi lwuduui waysada lagu midigaysanayo iyo wlgusli maritaanka lagu midigaysanayo yani lagu bilaabayo xubnaha midigta lagu bilaabayo qala wuxuu hi xadaana musadad musarhad qala xadaana ismaaciil wa ibni culaya qala xadaana khalid wa alxadaa can xafsata binti siriin waa taabiciyad weyn marka dumarka taabiciyaadka laga hadlayo iyadaya umu darda asuqra abudarda laba xaasbula midi waa umu darda asuqra hujayma oo taabiciyada caalimad bay ahayd midina waa alkubra waa tii weynayd marka umu darda asuqra iyo xafsa binti siriin taabiciyaadka marka laga hadlayo labadaasaa ugu fadli badan wa bintu siriina wa umu darda khayru nisa macrifatan wa zuhda cilmiga cibaadaba aad baa loogu ammaanay xafsaya darda suura can ummi caiya nusayba binti kacb alansaariya qaalat waxay tihi ummi caiya qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam lahunna dumarkii waxa uu ku yidhi fii hasli bnatihi inantiisa maydhideeda markuu kala hadlayay waa zaynab ibdana ku bimayaaminiha midigyadeeda ku bilaaba iyo wa mawaadici lwuduui xubnaha weysada ee minha iyada xaggeeda ka ku bilaaba yani markaad u maydhaysaan xubnaha jidhka waxaa ka bilowdaan kuwa weysada waxaanad ka sii bilowdaan xubnaha weysada iyo kuwa kalaba dhinacyada midig ama xubnaha midig ku bilaaba atayaamun fi lwudu wاlghusl waa sunna in la midigaysto xubnaha weysada xubnaha weysada markaynu eegnana weysada markaynu eegnana qaarna waa laba xubnood qaybina waa xubin keliya wey wixii xubin keliya ah waa wejigii oo kale waa wejigii oo kale hal mar baa lawada maydhaya hal mar ayaa la wada maydhaya wixii laba xubnooda waxa weeye waa sida labada qacmood labada lugood waxa weeye waa in lagu bilaabaa midigta lagu bilaabaa culimmada badankooduna waxay leeyihin oo afarta madhabood ka yihiin waa sunne way jaraan culimmada qaar waajibiyey oo daliishanaya ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin raajixu waxa uu yahay labadii lugood iyo labadii qacmood inay sunno midigta in lagu bilaabo haddii ay dhacdaba oo bidixda lagu bilaabo sunada ayaa la khilaafay laakiin weysadaadu waa ansaxaysaa xubnaha waxaa jira kuwo laba ah laakiin aan lagu midigaysanayn waa labadii dhagood labadii dhagood oo kale marka la maydhayo hal mar baa la wada maydhaya yani midigta ku bilaabi maysid kadibna bidixda hal mar baa la wada maydhaya waxaa la mida culimada qaar sheegaan khadayn labadii dhaban marka la maydhayo laakiin saynu soo tilmaanay labada dhaban weji baa laysku yidhaahdaa waa xubin keliya dhagaa maxaa soo raaci ya madaxuna waa cudwi waa hal xubin wey madaxuna waa hal xubin madaxuna waa hal xubin wey nacam dee xubnaha weysada waa haysa mana gisweysaan ya nacam dhagahoo kale hal mar baa la wada masaxaya hal mar ayaa la wada masaxaya waxaa la mida ah, jazak allah khair alkafayn yani markaan leenahay gacanta midig iyo bidix baa kala horaysiinaya waa marka ilaa suxulka la maydhayo laakiin marka kafaynka la maydhayo hal mar baa la wada maydhaya xaaladana culimmadu waa ka soo reebeen mar baa la wada maydhaya labada gacmood iyaga ayaa laysku maydhaya labada xaalo waa alkafayn iyo aludunayn waa laba xubnood oo midig iyo bidix kale leh mar baana la wada maydhaya midigta laga horaysiin maayo bidixda eh, culimmadu qaar waxay tilmaamaan oo shaaficiyadu ka mid yihiin markay ka hadlayaan sunnayaasha weysada wa yamiinin liayri naxwi aqaca yani in la midigaysto xubnaha lagu midigaysanayo waa kuwaynu tilmaamayna laakiin ninka aaca ah ee hal acan leh yani labada dhagood markuu maydhaya hal acan buu leeyahy ma wada awoodo labadaba inuu u wada maydho muxuu isticmaalaya wuxuu ku bilaabaya midigtuu ku bilaabaya waayo ma awoodo inuu hal mar labadaba u wada maydho midigtuu ku bilaabaya marka isaga xukumkii tayaamunkiibaa usoo noqonaya tayaamunkii ayuu qaadanaya qaal waxa ui buhaari xadaana xafs bnu cumar abu cumar alxawdi albasri qaala wuxuu ihi xadaana shucba ibn اlxajaaj qaala ahbaranii ashcaث ibn sulaym alkuufi qaala waxa uhi samictu abi wa sulaym ibn اlswad almuxaaribi alkuufi ashca bihi sulaym ibn اlswad almuxaaribi alkuufi nin aad u xifdi badan buu ahaa abu xaatim imaam ljarxi wtacdiil ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi ninkan xaalkiisa nooga waran xifdigiisa iyo xadiikiisa wuxuu i milahu laa yus'alu canhu isagoo kale laysma weydiiyo yani jaawas alqandara wey can masruuq ibn اlajda alkuufi caaishuu aad u laazimay ilaa la yidhi tabanathu way sheegata caaish yani wiilkeedii ayuu ahaa siduu u laazimay ee wax uga qaadanayay isaguna waa u abaalguday inantiisii curad wuxuu u bixiyey caaisha kunyadiisuna waxay ahayd abi caaisha an caaishaa radi allahu tacala canha qaalat kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa ahaa yucjibuhu miduu yaab gelinayo oo farax gelinayo oo jeclaysanaya atayamun midigaysi fii tanaculihi waxa weeye kaba xidhashadiisa iyo tarajulihi fidhashadiisa iyo wa uhuurihi iyo qubayskiisa fii anihi ay wa fii anihi kullah iyo xaalkiisoo dhan fii waxa weeye wowdii baa ka dhacday nusakda qaar way ku sugantaha ma riwaayaadka qaar fii anihi kullihi qaarna waxaa ku sugan waa fii anihi naam cadafkana waxa weeye habboonoo munaasiba ama haddii la xadfo fii shanihi ma badelba kirmaan iyo niqaash badan bay gelinayaan hadda aynaan waxa weeye waa tacmiimun bacda takhsiis waxyaabo gaaraba lasoo sheegay kadibna waxa lagu cadfay shay caamabaa lagu cadfay yacni axwaashiisoo dhan nabigu waa midigaysanay xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya in wixii wanaagsan lagu midigaysto wa fii shanihi kulli waa cumuuman uriida bihi lkhusuus yani wax kasta loogama jeedo shalay baynu soo marayn xaaraan inay tahay ama laga fiican yahay al khilaaf ladii dakarnaa in acanta midig lagu istinjoodo marka marka istinjo laga hadlayo iyo wixii lamida bidix baa loo isticmaalaya wixii wanaagsanna midigta ayaa loo isticmaalaya waa qaacido culimmadu aynoo qaacideeyeen way jiraan waxyaabaha qaar la ysku hayo ma midigta ku haboon mise bidixda sida cadaygoo kale ma midig baa lagu cadayanaya mise bidix baa lagu cadayanaya waa khilaaf qole waxay huuradii baa la baabinaya oo aan wanaagsanayn waa iaal aladar waxaan wanaagsanayn baa layska zuulinaya marka waa in bidixda lagu isticmaalo olena waxay leeyihin waa wax wanaagsan waa in midigta lagu isticmaalo iyagoo macnaha eegaya ayay culimmadu ku kala tageen qaarna kala qaadayaan iyagoo macnaha sii eegaya waxay leeyihin haddii min baabi sunniya yani hurdo kamaad soo toosin waayo axwaalbaa in la cadaydaa ay sii adkaanaysaa waxaa ka mida ah cinda alm markaad soo toosto cinda alistiiqaad cinda alsm muddo badan haddaad aamusnayd ama aadan waxa weeye caday isticmaalin in muddo ah, maalinkii oo dhan baad ka mashquusha afkaagu hadduu isbedelo xaaladaha ay ta'akudaysa wey xaaladaha noocaasa bidixdaad ku isticmaalaysa waayo waxaad ogtahay inaad wax iska nadiifinayso istinjihii bay la laakiin hadii aad soo cadayatay oo markaad salaada isu taagayso aad doonayso inaad cadagii isticmaasho ama waxa weeye kaana nabiyu sal allahu alayh ida dakhala baytahu badaa bisiwaak masjid buu ka baxay nadiif buu ahaa nabigu alayhi salaatu wasalaam xaalada noocaasa wuxuu ku bilaabaya caday xaaladaha noocaase sunanimada ah ee aadan u cadayanayn inaad wax zuuliso xaaladaha noocaasna midig baa laga dhigaya laakiin almru waasic bidix iyo midigba dhinaca doonta ugu tuur hadal male insha allahu tacaala baabun wuxuu baab u yahay baabu iltimaasi alwadu in la raadiyo biyo lagu weysaysto ayuu baab u yahay alwadu ay almaa ladii yutawadau bihi biyihii lagu weysaysanaya in la dalbo baabkeedii wey ida xaanat isala salaadu haddii ay soo dhowaato oo xilligeedii uu soo galo wa qaalat caaisha radi allahu tacaala canha xadarat alaadii subax baa timi faltumisa waxaa la dalbay almaau biyihii baa la dalbay oo dadkii ay dalbeen nabiga la socday falam yuujad biyihii lama helin fanazla waxaa soo degay atayamum yani xadiidka inoo iman doona halkan waa ku ishaaraya wuxuu tilmaamayaa haddii biyo la waayo in la dalbo qaala waxau hi xadaana cabdulaahi bnu yusuf atinisi qaala ahbarana malik bni anas alaصbaxi can isxaaq bni cabdillaahi bni abi طalxa alanصaari almadani can anas bni malik radi allahu tacaala can isxaaq ibni cabdillaah ibni abi alxa wuxuu ka warinayaa adeerkii anas bnu malik cabdillaah ibni abi alxa iyo anas bnu malik labadaba ummu sulaym baa wada dhashay marka waa ina cabdlaahi wey adeer buu yahay anas bnu maalik anahu qaala waxaa wuri ra'aytu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii ayaan arkay wlxaal xaanat ay soo gashay salaat lcasri salaaddii casr ay soo gashay faltamasa annaasu dadku waxay dalbeen oo raadiyeen alwaduu'a biyo lagu weysaysto falam yajiduuhu may helin fautiya rasuulu llahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla ayaa loo biyo ayaa loola yimi lagu weysaysto oo loo keenay fawadaca waa geliyey rasuul llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alleh fii dalika alinaa weelkaa gudihiisa yadahu qacantiisa ayuu geliyey oo uu dhex dhigay nabigu calayhi salaau wasalaam wa amara annaasa dadka waa amray an yatawadauu minhu inay weelkii ka weysaystaan qaala waxa uhi anas fara'aytu lmaaa biyaan arkay yanbucu ka min taxti asaabicihi farihiisa hoostiisa iyadoo biyuhu ay kasoo burqanayaan xataa tawadauu ilaa ay ka weysaysteen min cindi aakhirihim ilaa koodii ugu dambeeyey laga gaadhayo eh, xadiikan maxalushaahidku waxa uu yahay eh, fadaa'ilu nabiy sal allahu alayh wasalam iyo abwaab kale ayuuna ugu iman doonaa xadiikan iyo mucjizaadka nabiga alayhi salaatu wasalaam laakiin hadda waxaa loo keenay biyo haddii la waayo waa in biyihii la dalba weeye fattaquu inta aad awoodayso waxa wey inaad ka alabto biyihii in laga albo baabulmaai wuxuu baab u yahay biyihii alladii kaasoo yuqsalu bihi lagu maydhayay shacaru linsaan qofka timihiisa lagu maydhayay yacnii biyihii timaha lagu maydhay inaanay timuhu najaasaynin sidaasaa loo wa kaana caaaun caaawa aha ibn abi rabaax laa yaraa bihi basan midaan basi u arkayn yani timihi an yutakhada in laga yeesho minha timaha xaggeeda alkhuyuudu dun iyo wlxibaalu xadhka in laga samaysto wax basiya uma arkayn yani wuxuu u wataa timihii inaanay najaas ahayn biniaadamka timihiisu marka xadhka in laga samaysto dun wax lagu talo laga samaysto waxba uma arkayn wa suri lkilaabi almaai bay ku cadfantahay baab lmaai wa suri lkilaabi wuxuu baab u yahay hambada ayga iyo wamamariha inay soo maraan fi masjidi masjidka yani iyada xukunkeedana waa la wa qaala zuhriyu waxa ui idaa walaqa hadduu afka geliyo ay ilkalbu aygi waa la ysla garanaya fii inaain weel laysa lahu xaal aanay u sugnaanin qofkii weelkaa iska lahaa ee waysada doonayay waduu'un biyo ayruhu aan kuwa ahayn aan haysan yatawadau bihi waa ku weysaysanaya yani weysadaadii haddii aygu afka geliyo biyo kalena aadan haysan waad ku weysaysanaysa wa qaala sufyaan sufyaan waxaa wii inta badan hadalkan waxaa loo keenay sufyaan waa tacliiqan cala qowl bni shihaab azuhri ibnu shihaabna waxaa wax ka wariya waa sufyaan bnu uyayna marka aahirku waa inuu yahay sufyaan bnu uyayn laakiin sufyaan bnu uyayn ma aha waa sufyaan athawri waayo warkanaa loo geeyey kadibna wuxuu ka bixiyey tacliilkanuu ka bixiyey wa qaala sufyaan waxa uhi waa sufyaan athawri haadakani hadalkan ibnu shihaab alfiqhu bicaynihi waa fiqiga laf ahaantiisa wey yani waa fahamka ibnu shihaab yquul llahu tacala alla waxa uu leeyih falam tajiduu maan biyo haddaydaan helin fatayamamuu gabagabaysta wa hada kani maaun kani waa biyo oo waa la hayaa biyahaas haddii biyo kale la waayo waa lagu gabagabaysanay waa lagu weysaysanaya wa fi nafsi naftana yani naftuna way ka shakisan tahay oo way diidan tahay kuma qanacsana yatawadau bihi waa ku weysaysanaya oo dee biyo lama waayina waa la hayaa wayatayamamu waana gabagabaysanaya maadaama aygu uu afka geliyey oo madmadow uu soo galay labadaba waa jamcinaya yani min baab lixtiyaa biyihii eh, tinihii ma najis ba mise aha oo de sida badan waxaynu ogsoonnahay qofku markuu weysaysanayo ama markuu maydhanayo waxa weeye timaha markuu masaxayoo kale dadka qaar baa timahoodu jilicsan yihiin oo ay soo daataan oo timahaba haddii uu taabto ay wax soo raacayaan timihii soo raacay waxaa laga yaabaa inuu qacmihii eh, uu ku weysaysanayay ama uu ku maydhanayay biyihii inuu dib ugu celiyo ama timihii inay ku daataan biyihii lagu weysaysanayay marka waxaa laga hadlayaa masalada ah timihii ma najaasaynayaan biyaha makaa najaasaynaya waxaa kaloo laga hadlayaa aygu ma najisba mise ma ah wuxuu waxa weeye weelkii weysada haduu afka geliyo ama biyahaagii uu wuluuq ku sameeyo ma najaasaynaya mise najaasayn maayo masaaishaasoo dhan axaadiisteediibaa baabkan inoogu iman doona wixaynu ka gaadhno qal waxa ui xadaana malik bnu ismaaciil abu hasaan annahdi waa xufaadii waaweynaawi abu hasaan annahdi malik bnu ismaaciil qala xadaana israa'iil ibn yunus ibn abi isxaaq asabiici can caasim ibn sulaymaan alxwad can ibni siriin waa muxamed ibni siriin qaal waxa ui qultu licabiida waa cabiida ibni camr asalmaani caynta waa la fatxinay cindana agteeda waxaa ahaaday min shacri nabiy sal allahu alayh wasalam nabiga agtiisa nabiga timihiisa yani agtayada waxbaa ahaaday asabnaahu waanu ka helnay timahaas min qibali anas anas bnu malik xaggiisa ayaanu ka helnay aw min qibali hli anas ehelkiisa abid salmani oo ku odanaya ibnu siriin oo suaasha weydiiyey laan takuuna inay ahaato cindii aniga agtayda shacaratun tin oo minhu nabiga xaggiisa ka ahaatay axabu ilaya tintaasaa la iga jacayl badan yahay min adunya adduunyada xaggeeda iyo wamaa fiiha waxa ku guda sugan yani hal tin oo nabiga kasoo goda alayhi salaau wasalaam haddaan heli lahaa adduunka iyo waxa ku suganba waan dhaafsiisan lahaa oo tintaasaan ka jeclaan lahaa eh, anas bnu mali abcan waxaa korsaday abi alxa oo qabay ummi sulaym anas hooyadii xadiika inoo soo socda kan inoogu xigana nabigu calayhi salaau wasalaam markii timaha loo xiiray ee xalqiga loo sameeyey raamka markuu ka xalaaloobayey timihii waa qaybiyey ciddii ugu horaysaye nasiib oo heshay timihii qayb ka ah, saxaabada loo qaybinay wuxuu ahaa abu al xadiika kuxigaa inoo tilmaamay timihii nabiga wax ka ah la siiyey abu alxa iyo anasna guribay ku wada noolaayeen oo umu sulaym baa jamcisay anasna way dhashay abu alxana waa odaygeedii wey ninka la yidhaahda siriin oo maxamed bnu siriin dhalayna anas bnu maalik buu mawle u ahaa marka maxamed bnu siriin baale timihii wax ka haynaa timihiina saasay ku soo galeen waa maxamed bnu siriin aabbihii buu ka helay aabbihiina anas bnu maalik oo mawlihiisa ah anas bnu maalikna waxa weeye abi alxa oo hooyadii qabay ama dee hooyadiibaabuu ka helay nin iyo xaaskii ma kala laha gurigii baa la xadiika waxaa loo daliishanaya timaha la jeclaysanayo ee cabiidata salmaani uu jeclaysanayo macnaheedu waxay tahay hadday timuhu ahaan lahaayeen kuwa najisa oo aan daahir ahayn waxa weeye lama tamaniyeen timahaas hadday najis noqon lahaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada uma qaybiyeen oo waxa weeye timihiisa ma anas bnu malik iyo abu alxa iyo ummu sulaym may kaydsadeen hadday timuhu najaas noqon lahaayeen waa timaha bini aadamka waa timaha bini aadamka oo ugu qiimo badan yahay timaha nabiga calayhi salaatu wasalaam culimmada qaar baa yidhi xukumka aad u wadataan oo ah timuhu inuu daahir yahay waa timaha nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiguna waa ka soocan yahay bini aadamka oo waa ka karaamo badan yahay taana waxaa lagu jawaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii axkaama dadka ayuu kala mid yahay wixii daliil uu tilmaama inuu kaga soocan yahay mooyaane wixii kale waa laga siman yahay allu almushaaraka axkaamta in la wadaaga asala taasaa lagu jawaabay xadiika waxaa loo wataa timuhu inay daahir yihiin timuhu hadday yihiin timaha bini aadamka hadal kuma sugna laakiin timaha xayawaanka timaha xayawaanaadka aan la magdin ama neefka bakhtiga timihiis ama xayawaanaadkii sidoodaba markay bakhtiyaan xataa haddii la gowraco bakhtiga noqonay oo si fiican u gowracdo waa bakti wey marka wixii noocaasoo kale ah ama xayawaanaadkii aan la magdin ama waxa weeye si fiican aan loo gowracin kuwa noocaasa timahoodu maxay noqonaya waa masale khilaafiya jumhuurtu waxay leeyihiin waa aahir waayo waxa tinta la yidhaahdo gowracu waxa weeye ma xalaaleeyo noloshuna ma degto dareenna ma meel noloshu ay degta ma ah oo wax laga dareemayo timo sidaa awgeed in shaygii la gowraco iyo inaan la gowracin waxba saamayn mayso timuhu mar walba iyagu waa aahir laakiin shaaficiyadu waxay le way saamaynaysa wa cadmu lmaytati wa shacruha najisun ila alaadamiya waatay abushujaca ku yidhaahdaan baktiga lafihiisa iyo timihiisuba waa najis weeye waxaan biniaadamka ka ahayn masalada axaadiisteedu insha allahu tacaala way noo soo socotaa halkaasaynu ku joojinayna wallahu aclam wsal allah wslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslm